salaana u dira geesiyadii katiibada abuu zubeer waa geesiyaalo gowracay gaaladii katiibada abuu zubeer allahayow sug geesiyadeen gaaladee gumaadane ah. gardarana ma katiibada abuzubeer mujaahidiin muhaajiriin mashaqe marayaan manin iyo leyl allahayo barakee iyo barake ikhlaaska sabarkana yaqiinsada ilaaha garabkeen taagane imtixaankana u adkaysta oo ilaaha casa wajallaha muuminiinta guulaynay katiibada way furaanaysaa muxaabiista muslimiinta sugno walaalow sii sabar katiibada katiibada abuuzubeer ayraboorka weyne xaalane way waygeli doonaa nairobi ah. raayadii rasuulkay ka suurayaan katiibada abu abuuzubeer mujaahidiin mu'aajiriin mashaqe marayaan malin iyalay allah yo barake allah yo barake allah yo barake